بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أشرف الأنبياء والمرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii tobaniyo lixaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin baabun fi اlyaqiini wالtawakul wuxuu baab yahay caqiidada xooga badan iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala in la isku halleeyo baabun fi lyaqiini watawakul alyaqiin waxaan loo jeedaa waxaad aaminsan tahay inaad ku sugnaato oodan laba aflaynin oodan rargubyoonin oon qalbigaadu isbedelin shaygaad aaminsan tahay ee diinu aaminsan tahay ee adiliyiyo aad ku dhistay baraahiin sharci ah inaad sidaad u aaminsan tahay eed u aaminto weligaabaad u aaminsanaato fii kulli alaxwaali waalasmaan taqalubaadka iyo fitanka iyo itiraabaadka imanaya waa inaysan ictiqaadkaada jaasimka aysan ta'hiirinin baa yaqiinta laga wada wa quwat اlcasmi واlictiqaad biاlmabaadi اlislaamiya ama اtawakul waa ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad aamintood isku hadlayso fii umuurika kulliha qaal allahu tacaala ilaahy wuxuu yidhi almuhim atawakul waa nisfu liimaan nisfu diini kulli diinteenoo dhan niskeed wey leanna culummadu waxay yidhaahdaan diinku waa laba qaybood waa inaabiyo isticaano alinaaba ila allahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay loo noqdo oo la caabudo oo addoon loo noqdo iyo asagoo la tala saarto oo isticaana iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin idan isticaanadu hiya inaabaduna waa alcibaada idan labadaa qaybood bu diinka dhanba inaabatun waisticaanatun ama alisticaana fahiya tawakulu cala allahi subxaanah wa tacaala walictimaadu calayh ilahay in la tala saarto ama alibaana waa alkhashyatu walcawdatu walinaabatu ilahi subxaanah wa tacaala bitacabudi lahu qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab mu'miniintu markay arkeen gaaladii soo gaashaanbuursatay soo bahaysatay qaaluu waxay yidhahdeen muslimiintu intii warka laga sugahayay haadaa isbahaysigan iyo weerarka nagu imanaya diinka ayaga nagu dhibhaya waxaa weeye maa wacadana allahu warasuulu alliya rasuulkiisa waxay noo yabahoona noo sii sheegeenba wa sadaqa allahu warasuulu ilaahay rasuulkiisuna runbay sheegeen wamaa zaadahum ooma kordhina arrinka asaga ah ee la yidhi gaala is soo bahaysatay ama idin dul fadhida ama irinkiinaba siibaysa ilaa iimaan alla rumayn mooyeen iyo wa tasliiman ay tawakulan cala allahi subxaanahu wa tacaala ilahay inay arrimaha u dhiibtaan altafwiid oy rabbi isu dhiibaan oy arrinkooda alla u daystaan waxaankayn uma kordhininba maxaa la doonayay inay qoobgariiraan oo ay badhxaan oo caqiidada isbadasho ay kala yaacaan ama daciifaan oy taag yareeyaan iimaankooday ka shakiyaan rayb iyo wahan ku dhaco wamaa zaadahum ila iimaanan wtasliima ay tafwiida lilumuuri ila اllahi subxaanaه wa tacaala waxaa marka ilahay u yaboohanaya qur-aanka lagu sheeg suuratulbaqara lagu soo sheegay am xasibtum an tadkhulu اljanna walama yaأtikum mahalu اladiina khalow min qablikum masatum اlba'saء wاldaraء wazulziluu xata yaquula اlrasuul wاladiina aamanuu macah mata nasru اllah idoo loo sii sheegay in intaan tamkiin iyo la siinin iyo awood la imtixaani doono la jaribi doono laiskugu tegi doono laisku dayi doono in adduunkao dhanba laga idhintiro laga saaro marka yaqiin baa u korodhay maxalu shaahidku wamaa zaadahum ila iimaanan wa tasliiman ay tawakulan wa tafwiidan lilumuuri kulliha ila allahi subxaanah wa tacaala inta horena waa lamid hadee jawaabtay bixiyeenna waa tawakul cala allah maca quwat alyaqiin hada ma wacadana allahu warasuuluh wasadaq allahu warasuulu saasaa lagaa rabaa haddii culays yimaado oo gaala soo xadxayitaan oo muslimiin la iskugu tago ama xaaladdu ay xumaato adugu aad istidhaa maanta adduuntii kugu dambaysay weeye waa in caqiidadaadu ay isbaddelin diintanna aadan moodo in laguu goglahayo uun furaash lagu dhigay iyo roog ubaxan lagugu soo dhoweyn la is-imtixaani la isqaniini ishu ay dhiigi la ismalmali waa ina caqiida ku tad aaminsan tahay وqاaل تaعaaلى إla wuxuu hi اladiina qاala lahm الناas kuwa ay dadku ku yidhaahdeen in الnaas dadkii in الnaasa qad jamacuu lakum waa idin cidin ururiyeen guluf bay idiinsoo dumahayaan fakhshawhum iska ilaaliya oo ka cabsada fazaadahum iimaanan arrinkaa lagu gulgule lagu cabsigeliye loogu handaday baa wuxuu u kordhiyay iimaan waa yaqiintaade aliimaan hum baa loo jeedaa wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allah ilaahay baa nugu filan waxay dooni ha keeneen wa nicma alwakiil ilaahay baana ugu wanaagsan almawkuulu ilayhi اlmr alwakiil waa faciil bimacnaa mafcuula almawkuul ilayhi اlmr axad arrinka loo tala saarto oo laysku hadlayo loo dhiibto alla ugu wanaagsan waxaad haysaan soo daaya wey annagu allan talaan u dhiibanaye waxaad keeni lagu yidhi ingiriis baa ciidamihii soo dhammeeyo halkaas soo jebiyo halkaas soo jebiyey marka aduguna galabtuu rabaa intuu u dambaysanuu faraha kugu dhigo marka wuxuu idhi anugu ilaahay gacantii baan ku jiraa ninka igala bixi asagay u taallaa hadihi quwat lyaqiin watawakul cala allah anugu gacan allaan ku jiraay laakiin ninka igala baxahaya asagay u taallaa si walba intay yeelaan bay marka gaari waayeen raadkiisoo qoyan bay soo qaban waayeen camaandhalaa lagu dhuftay ninkii ilaahay subxaanau wa taala isku xidha hawshiis way toosaysaa fanqalabuu waxay muslimiintii la rogmadeen binicmati min allahi gallada ilaahay iyo wa fadlin xoolo adduunyo lam yamsasu ma taabanin suun xumaan iyo dagaal iyo dhib iyo rafaad iyo dhaawac midnaba watabacuu waxayna raaceen sii iyo soo socodba ridwaan allah ilaahay rilihiisii bay raaceen wallahu duu fadlin cadiim ayaddan waad garanaysaan sabanusuga qisadeedii markii dagaalka uxud ay u dhammaaday xoogow gaaladu liban is siiyeen abu sufyaan iyo ciidankiisii markay noqdeen bay soo rogaal celiyeen waxay dheheen waa dhaawac badano u geysanay oo rag badanna ka laynay haddayba nugul yihiine maynu ku noqonoo soo jujuunsanno waxa madiine joogo dhan iyagoo soo rogmaday ayaa war waxaa gaadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii dab isku abaabuleen ciidan cusub u yimid raggii ka hadhay dagaalka hore xataa is canaanteen canaanteenoo yimaadeen oy saxaabadii nabigu soo socdaanba oy makaba usoo socdaan abu sufyaan marka waa cabsaday dibbuu iskaga noqday markaasuu fariin soo diray u sheega madiintaad tagtaan inaan soo soconna khabarkaas gaadhsiiya say u noqdaan oysan bal mar dambe aansaa ku kala joogno aansaa ku kala joogno marka middaa dambe weeye warkii dambe abuu sufyaan soo celiy markuu sii baqanay noqoshadii iyo go uu ka laabta haddana noqoshadii dambuu fariin diray si looga hadho oy muslimiintu usoo halabsanin fariintaasa aayaddu ka hadlaysaana waa la sheegay ballantii la ballamay maalinkii uxud ee bederba inoo ballana sanadka labaad ah eedna waa la sheegaa oo laba qisa meesha ku jirta oo markii uxud lagu kala food qaaday yo abu sufyaan wuxuu yidhi muxamed iyo asxaabtiisu waxaa inoo ballana meesha sanadka lagu gumaadee ee beder ahayd iskuukaaya keena sanadka soo socda halkaasaa lagu ballamay ballantii markii la gaaya saxaabada nabigu diyaargaroon waa tageen quraysh way cabsato way iman weyday bederna suuq baa sanadkii lagu qaban jiray oo gabayaa ka jiri jirtay markay saxaabadu gaalidu waayeen wax imaada waayeen yaa suuqii hantiday wateen iyo wixii la keenay bay iibsadeen ooyba ka faa'iideen xoolana waa kala soo laabteen ajir iyo khayrna waa kala soo laabteen fanqalaba binicmati min allaahi wa fadlin qisadaasaa laga hadlayaana waa la sheegaa labada macnaba ayadu way xambaarigaysaa labada qisaba qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi watawakl cala lxayi aladii laa yamuut tawakl tala saaro nabi allo isu dhiib isku hallee aamin cala alxayi aladii laa yamuut allaha noole awoodda leh een dhimanin ma dhintaha ah wa qaala tacaala intaad aadama dhimanaya makhluuqaad isku hallayn lahayd allaweyne isku hallee wey waana sideeda nabiga dhaqankiisa ahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi wacala allaahi falyatawakali lmu'minuun ha tala saarteen dadka alla rumeeye raacay وqاaل تaعaaلى ilahy wuxuu kaloo yidhi faإida cazamta calىa ma turiidu imdا'ahu wey idaa cazamta haddaad go'aansato waxaad doonaysa inaad fuliso bacda اlmushaawara fatawakl calى اllah ilahay tala saar washaawirhum fi اlأmri faida cazamta la tashow talada wax ka siiya oo ragga waa la qiimeeyaa oo dadka maskaxdaa loo furaayo waa la tixgeliyaaye saxaabadaoda ummadada la tasho markaad go'aan gaadha laakiin go'aankaas khayrkiisa iyo wanaaggiisa iyo midhiisa alla u tala saaro subxaana wa tacaala faida cazamta fatawakal allah laa cala almushaawara wey fatawakal cala allahi laa cala almushaawara ra'yigii iyo lagu siiyey isku hadlaynin ogow rag fiican baad kula tala fiican bay dhiibeen walle taladoodu biyay keenaysaa waa lagu guuraysaa dhihin wey maxaa yeelay tala saara alla weyne keligii laakiin talada wax ka sii waa siyaasad waa tixgelin waa maamul waa howl gobannimo ama howlaha maamulka iyo maqaadiirta allah iskale fatawakal cala allahi laa cala almushaawara walaayaatu buui imaamku aayadaha ku yimid fi lmri in la isfaro bitawakula alla in la isku hadlayo la tala saarto kaiiratun macluumatun waa badanto waalana la yaqaanaan fi kitaab wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi waman yatawakal cala allahi alla axadka isku hadlaya tala saarta fahuwa xasbuhu tala saaradku waa maxay wuxuu kusoo ururayaa inaad asbaabtii adduunyadii adugu aad awoodaysan aad la timaado midhahana aad alla u dayso subxaanahu wa tacaala walidalika jamaca min asl waxay yidhaahdeen aلطacnu fi اlxarakati طacnu fi الsunة wالطacnu fi الtawakuli طacnu fi اliimaan jamcu bayn اlqaacidatayn waxay dhheen aلطacnu fi اlxaraka in la dhaqaaqo oo wax la sameeyo oo la dadaalo istacin biاllahi walaa tacjaz wey idan marka waan iska fadhiisan waxna qaban mahayo far dhaqaajin mahayo gaalka yac iska dhihi mahayo danayga adduunya xalaasha raadsan mahayo kuwa aakhara u dhaqaaqi mahayo allahna ka sugayaa khayr war jira ma aha wa acnu fi sunna aacnu fi lxaraka ay fi lcamali wاlkasbi in la shaqeeyo la xoogsado oo la xangagabo in la diidoo la duray waa acnu fi sunna sunnada iyo ariiqi suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo la duray weeye nabigaa dhaqaaqayay oo shaqaynayay oo halgamayay oo dagaalamayey oo dhooshiisii la jabiyey dhiiggiisii la daadiyey la daqray wuxuu reebtay aan jirin waacnu fi tawakulina waa acnun fi اliimaan iimaankoo la duray weeye idan laabudda min alxarakati ila اlmuraadi wاtawakuli cala taxqiiq اlmuraadi cala اllahi subxaanaه wa tacala labadaa shay baa laga rabaa shayga aad doonaysay xalaasha iska hubi ma bannaan yahay waxaad samayn ma bannaan yahay wuxuu ma jiraa sharciyan ma loogol yahay haa u dhaqaaq waxaad awoodda la imow markaad adugu la timaaddo waxaad awoodday dhaqdhaqaaq iyo tabar iyo xoog iyo xeelad ahaa hirgelinta shaygaa asaga ah inuu dhaco inuusan dhicinaa lowda allah iskale ha ku qabsan ha ku qabsanni waa allah iskale idan laabudda min xarakatin ila almuraadi wtawakuli cala allahi fi taxqiiqi almuraad labadaa qaacidaa rabaa ruuxa muslimka inuu ku socdo ayib haddaad marka tira ilaahay baan tala saaran oo dhaqdhaqaaqi iyo xarakada hore aad diiddo baطaalaa la yidhaahdaa iyo tawaakul faaside tawakul lama yidhaahdo haddaad asbaabta la timaado eedo cuskatana waa shirkun fi tawxiid allahan allahin baad aaminsantoo tala saaratay marka labadaa waa in la iska waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu ninkii ilaahay tala saarta asagaa ku filan ay kaafiihi asagaa ku filan weeye wa qaala tacaala inama almu'minuuna muminiinta dhabta waxaa un weeye aladiina kuwa idaa dukira allah ilaahay haddii lagu cabsiiyo idaa dukira allahu ila haddii la xusuusiyo lagu cabsiiyo ay ay danqayaan oo xadiidku danqayo oo wacdigu danqayo ninkaasa iimaan leh waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu haddii lagu dul akhriyo aayadihii qur-aanka iyo aayadihii ilaahayna zaadathum iimaanan iimaan bay u kordhinaysaa wa calaa rabbihim yatawakkaluun asiyaatu fi liimaan alyaqiin iyo tawakulkiiba wada socda rabbigoodna tala saarta kuwaasaa muminiin ah muminiinta lagu yaqaana intaa ninkii laga waahada mumin maaha wey ninkaan ay solaynin oo ilaahay marka la xusee la xusuusiye aan danqanaynin ee qalbigiisu uunsa inna naxaynin waxaa weeye iimaan ma laha walidaalika salafku waxay yidhahdeen culammadu yidhaahdeen macsiyada ruuxa markuu samaynayo aan ka xanuunsanin ama aan dhibsanin ama aan qalbiga wadnaha ku haynin ilaahay baa kuu dhaafi wuxuun rajaa rajaa'a makfirat illaahi wa khawfa cadaabi qalbigiisa uusan ku jirin falaysa bimuslimin leanna waa kaafir sidaasaa la yidhi ruuxa muslimku waa inuu danqado shahwa haaliba macsiyaday u geyn zinada iyo xumaanta iyo beenta iyo khamrada laakiin waa in cabsi qalbigiisu ku jirto oo wixii uu ka qoomeeyo oo weli ama laguga cadaaba ay ku jirto ama isku halla ilaahay baa kuu dhaafee qalbigiisa ku jirto hadduu biyo la ay la tahay uusan danba uusan ka lahayn oo saa u fudaysto muslim baahidhe culummadu xanafiyu waxay dhaheen ninkii isagoo dembiir samayn lay war dembiga maad ka toobadkeentid inaga daa kan waa iska lacab saqiira kanoo kale macno ma lehe maxaan ka toobadkeenaa maxaa meesha yaalla wadaadow shaqadaada qabso waa kaafir bay dhaheen limaada istikfaaf fudaysi u fudaysaan alle iyo diinkiisi iyo macaasida baa meesha ku jira in ruuxu danqadaa la doonaya wal aayaatu fii fadli tawakuli aayadaha ku yimid wanaagga iyo qiimuhu leeyahay rabbi in la tala saarto laysku hadlaya kaiiratun macruufatun way badantaha waa la garanaya wa ama alaxaadii axaadiitu soo ma aha falأwal ka u horeeya can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu uhi curidat calaya اlumamu ummadihii baa lai bandhigay naga horreeye oo dhan waxaan ummadda nebi moxamed ka ahayn idan xilliga nabiga loo bandhigay xadiidka nasaa-i iyo tirmidi baynu ku maray waxay ahayd xilligii nabiga suubanaha la dhelmiyey leylat اlsraa wاlmicraaj inay ahayd baa loo badan yahay wadaadana waxay dhn maya manaan buu ahaa nabigu ku riyooday intuu madiine joogay baa riyo lagu tusay wa ru'ya اlambiyaai waxyun riyada iyo manaamka ambiyaduna waa waxyi keenoo kale ma aha fara'aytu الnabiya nabigaan arkay nabi baan arkay wamacahu ruhaytu nabigay koox in yaroo raxana koox yar tashiiru rahain aruhayd waa tashiiru nabi baan arkaya fara'aytu nabiya ay nabiya min alambiya baa la i tusay wa macahu uu la jido aruhaytu ummad yar oon badnayn tobaneeyo saddex ilaa sagaal toban wاnabiyu nabi haddana laan arkay oo kale wa macahu اrajulu wاrajulaan kii horebaa dhaamay hal nin ama laba nin baa nabiga la socotoo rumaysay nabi kale wاnabiyaan arkay laysa macahu axad iyo nabi keligii socdo ummad inti loo diray wax ka rumeeya uusan jirin asaguna wuxuu hagrada ma jiraan id rufica waxaa laii koryeela lii aniga sawaadun madow cadiimun weyn hir baan ka arkay meel fog sawaadka hadda loo jeed waay dadka badan oo kale ama xoolaha badan markaad aragto iyo biyahoo kale hirkaa sawaadka la yidhaahda id rufica lii waxaa laii koryeela halkaa markaan taaganahay sawaadun cadiimun hir aad u weyn madow aad fadanantu waxaan maleeyey annahum ummatii hirkaas iyo saa u badanee madowgeeda gibilkeeda aan la yaabay inay ummaddaydii yihiin faqiila lii waxaa laygu yidhi marka ma odhan kartid nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii waa yaqaanaa wuxuu sheegay in weysada iyo aahaaru sujuud uu ku garan doonee ummaddii nabi muuse sidee buu nabigu ugu melay ummadiisii maxaa yeelay walaalkaa oo taqaanoo xalay aad tagteen baad markuu kaa fogya dadka kale ku khaldaysaa oo kaa gadmanaya shayga marka meel fog lagaa tusi marka lagu a waa kala duwan yahay rufica lii baa layidhi nabigu wax meel fog laga tusay ayb marka uu ku khaldami karaa ishu way khaldami kartaa waad ismoodsiin kartaa laakiin marka lagu a keeno waa la kala baxaya faqiila lii waxaa lagu yidhi undur waxaad eegta cafwan faqiila lii waxaa lagu yidhi haadaa muusa wa qawmuhu hirkaasi soo ma aragti iyo madowgaas nabiyulaahi muuse iyo tolkii rumeeyey way ummadda rumaysay banu israa'iil walaakiin indur waxaad eegtaa nabi allow ila lufuqi jihadaa balfiiri fanadartu jihaadii baan firiya dhinacii baan eegay faidaa sawaadun caiimun waa madow aad u weyn iyo hir aad u weyn ki oo kale ama ka badanba faqiila lii waxaa ligu yidhi undur haddaba eeg haddana ila alufuqi اlaakhari ay ila anaaxiyati اlukhra dhankanna eeg oo dhankan eeg faidaa sawaadun caiim waa weynan iyo madow aad u weyn iyo hir aad u weyn faqiila lii waxaa ligu yidhi ku qariya walba kaa haya ayaa ummadaadii ah riwaayada axmed baa cadaysa fara'aytu ummatii qad mala'u sahla waljabala ummadaydi baan arko buuxiyey bannaan iyo waadiba togba god iyo bannaanba buuxshay meel walba dhankaa eeg dhankaa eeg dhulkoo dhan bay ekeeyeen fa acjabanii kaaratuhum wa hayatuhum buu nabigu calayh isalaat wasalaam waxaan aad ugu bogay say u badan yihiin iyo nuurka ka soo baxaya qaabka iyo anshaxa iyo shaniga ka muuqda faqiila araadita ya muxamed faqul radiitu nacam ay rabbii markaas lay nabi maxamedow ma qanacday raalli ma tahay ummada ku raxa intay laagtay ma u jeedaa haabaan rabbigo waa qancay xadiidka axmed u faahfaahiyey wa macahum waxaa la socda dadka aad u fara lagu tusay abcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bغayri xisaabin xisaab la'aan iyo walaa cadaabin cadaab la'aan dadku waa saddex qabood xagga xisaabta man laa yuxaasab man yuxaasabu xisaaban yasiiran man yunaaqashu calayhi اlxisaab saddexdaas weeye nimaan la xisaabayninba iyo nin xisaab fudud oo bandhiga tanaad samaysay tanaad samaysay haa ma ogtahay haa waa lagu cafiyey adduunkuna waa lagu asturay haddana lagu cadaabi maayo xisaab yar fasawfa yuxaasabu xisaabayo sii oran iyo ma nuuqisha xisaaba cudib xadiidka caaisha waad garanaysaan nin xisaabta lagu dhiraandhirin oo lagu adkayn xaraf istaagay siim jiim waxba aan loo dhaafaynin xaraka iyo xaraf midnaba nabiga wuxuu ma nuuqisha xisaaba cudib ninka xisaabta lagu adkeeyo kaasoo cadaab weeye ama markaa ha ku waaro ama ha ka soo badbaado saddexdaa qaybood qaybtii marka u qiimo badnayd xagga xisaabta marka eego waxaa weeye yadkhuluuna اljannata bغayri xisaabin walaa cadaab riwaayo kaloo xadiidka uu leeyahay fara badan baa jirto fastasatu rabbi rabbigay baan ka weydiista allow ii kordhi toddobaatan kun ilaa qiyaami saac ummadayda xisaabla'aanta gelaysa waa yar tahaye allow ii kordhi fazaadanii maca kuli alfin sabciina alfan ilahay marka wuxuu ii kordhiyey todobaatanka kun kunkiiba waxaa la socdoo dheeraada toddobaatan kun oo kale toddobaatan kun oo kale riwaayakaas riwaayo kale waxaa la so ku timid halkii shaksi oo toddobaatanka ka mida ah waxaa la socota toddobaatan kun oo kale soo celceli waa afar malyan iyo sagaal boqoloo kun inta nasku uu caddeeyey in jannada ay gelayaan bikhayri xisaabin walaa cadaab waa afar malyan iyo sagaal boqoloo kun saxaabi ka mida saxaabada yidhi faxasabnaa cinda rasuulilah markuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam ilaahay baa ii kordhiiyey toddobaatankan in la raaciyo toddobaatan kun oo kale ama kunkiiba toddobaatan kun oo kale la raaciyo yaanu xisaabnay buui faxasabnaa cinda rasuulilah sal l slam fabalaga arbacata aalaafi alfin wa tiscumaiati intaa waxaa dheer oo axaadiistu caddeeyeen wa alaa xahayaati min xahayaati rabbii bikafayhi marka afar milyan iyo sagaal boqoloo kun bilaa xisaabin la geeyo iyo ummadda nebi maxamed ilaahay saddex goor ka cantoobinaya in uu rabo inay jannada galaan bikhayri xisaabin wala cadaab inta markuu intaa nabigu yidhi sayidina cumar baa yidhi allahu akbar hal cantoobo rabbigay yaa ummaddoo dhanba ka badan buuhi maca salaama wax naar naga ma jiro nabiga marka wuxuu ihi sadaqa cumaru ilaahay cantoobadiisu tiinoo kale maehee afartii malyan ba inay ka badataa laga yaabaa waalaaa xaayaatin min xaayaati rabbii bikafay taasaa marka ummadoo dhan ku filan wixii biayri xisaab walaa cadaab ah wuxuu kaloo xadiid kala caddeeyeen toddobaatankan kun ee jannada galaya bikhayri xisaabin walaa cadaab maqbarat اlbaqiic baa laga soo saaraya maqbarat اlbaqiic shuhaddaa uxud iyo dadkoodii iyo dadka madiina ku xabaallaa xabaashaa weeye xabaashaasaa laga soo saaraya madiino baqiicso ma taqaanaan xabaasheeda idan todobaatankaa kun oo toddobaatan kun oo kale la socoto midkiiba iyo saddexda cantoobe rabbigay ayaa wixii ummadda bikhayri xisaabin waa lacadaab jannada gelaya ay noqonayso in balaayiin noqotaa laga yaaba balaayiin siduu sayidina cumar sheegay nabiguna u tasdiiqay calayhi salaatu wasalaam uma nahada nabigaa hingaday oo kacay fadakhala manzilo gurigiisii buu galay fakhaada annaasu saxaabada waxay dhumbadeen oy ka hadleen fii ulaa'ika aladiina yadkhuluuna aljannata bihayri xisaabin walaa cadaab idan nabigu markuu sidaa uga cadeeyey isagoon u fasirin ayuu gurigiisii galay calayhi salaatu wasalaam idan saxaabadii baa ku ijtihaada bal ayayna ku qiyaasnaa toddobaatankaa kun ee jannada gelaysa xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ilaahay subxaana wa tacala nagu dara fadligiisa iska waasacehe waa kuuma yidhaahdee fhaad الnaasu fi da ulaaئika اladiina yadkhuluuna اljannaةa bغayri xisaabin walaa cadaab dadkii baa dhumbaday oo ka hadlay khawda ijtihaadin wey khawda ijtihaadin way ku ijtihaadayaan dadka inay balbar dhabaan oy gartaan jannada galaya bغayri xisaabin walaa cadaab faqaala bacduhum bacdu صaxaaba waxay yidhaahdeen falacalahum waxaa laga yaabaa dadka inay yihiin aladiina saxibuu rasuula اllahi sal ly slam waa annaga yidhaahdeen annagaa nabiga rumaynay garab istaagnay u hiilanay gaaloo dhan ka doorannay qaala bacdun barkood waxay dhaheen maye falacallahum waxaa laga yaabaa oo qolyaa bushiyo waxay dhaheen inagu ma nihiino riwaayo kale caddaysa inagu shirki baan ku dhalannay mushrikiin baan ahaan jirray kadib baa ilaahna dhar qabtoon nabadan aan hellay iimaankaan inagu sidaa janno ku geli inaga daayay yidhaheen shirki baanu soo marray haddaan iimaankeenna ku badbaadno naar ka badbaadno baan buro dadka bilaa xisaabin wala cadaabin gelaya dad ilaahay maruun u shirig yeele ma ahay dhehe laa fii jaahiliyati walaa islaam ee waa kuwe falacallahum aladiina waxaalaynayen wuliduu la dhalay fi lislaam islaamka ku dhashoon shirki soo marin falam yushrikuu billahi shayan laa fi ljaahiliyati walaa fi lislaam laa qabla islam walaa bacda islaamkayba ku dhasheenba allana uman shariig yeelin kuwaa weeyey dheheen kuwa aan kuwa jannada gelaya biayri xisaab walaa cadaab waa ijtihaadkoodii wadakaruu ashyaaa arrimo kalena way sheegeen waa la wada doodii baa la wada saxaaba waxay dhen waa shuhadada bacdu saxaabadha waa ashuhadaa hadday doonaan mushrikiin ha ahaadeen waagi hore laakiin markay islaameen bay iimaankoodu ku dagaalamaan raggii shahiiday wey waxay dhan waa xamalatu kitaab illaah qolya dad khaasay magacaabeen nin meel buu ku dhuftay fakharaja calayhim rasuullah rasuulka ilaahay baa ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi suubanuhu ma aladii takhuduuna fiihi muxuu yahay arrinkaad ka murmaysanad ka hasaawaysaan faahbaruu nabi alla waxay dhaheen toddobaatan kun baan yaa war naga raacayo hawshii baan ka naqaashayn faahbaruu waa u sheegeen arrinkii faqaala nabi wuxu uhi saas ma ahee hum aladiina waa kuwa laa yarquuna aan tufin ee dadka aan ku tufin tufmo qur iyo adkaar iyo tii caadigahayd soomaali taqaana birrix ka iyo bardoodankiina hawlahayn walaa yastarquuna nagu tufana aan dhihin in lagu tufana aan dalbanin ayagu ma tufaan in lagu tufana ma dalbadaan walaa yataayarun wax baasaysanin wey waxay baasaystaan ma jiro tana lagu baabii taa kale haddii laga badbaadaba soomaaliya cidaan wax baasaysanin ma jiro baasaysi in layska karo way adagta walaa yataayarun aan aan sharaysanin wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta xadiidku afar sabab buu u badan yahay hum aladiina laa yaktawuun walaa yastaruun walaa yataayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun riwaayadku intaasay u badan yihiin mulen laa yagtawuun kuwaan iskubinen dab isku dhejinin lidawaa'i watadaawi weeye walaa yastaruuna hadday xanuunsadaanna nagu tufa aan dhihin ee ilaahay isku ku xidha walaa yataayar waxba aan baasaysanin oon sharaysanin ficil iyo dhacda midnaba wacalaa rabbihim yatawakkaluun waa dikru caamin bacda khaasin igtiwaaga iyo istirqaaga iyo taayurku kulli waa maxay waa khaas wacalaa rabbihim yatawakkaluna fi jamiic اlumuur wey marka dikru khaasin dikru caamin bacda khaasin yaad moodaa wacalaa rabbihim rabbigood tala saarto wax kaleaan isku hadlaynin riwaayada marka hum ladiin laa yarquun lagu daro shan bay noqonayaan hum ladiin laa yaktawuun walaa yarquun walaa yastarquun walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakkal shan bay markaa noqonaysa riwaayada marka hore ee uu ku bilaabay lafdiga muslim baa iskalen waa riwaayat saciid bn mansuur alxaafid baa la tafaruday laa yaruun laa yaruun marka ibnu taymiye jamaaca shuduud ku sheega albaanina waa ku raacay xaafid bn xajar waa difaacaan waxay leeyihin macnaha istirqaaga lagu diiday unbaa ruqyana lagu diidayaa oo maxay tahay in marka xaafid min rijaal bukhaari wa muslim ah la waa wuu khaldamo riwaayada yarquuna waa khata la yidhaahdo oo la jasmiyo oo shuduud matni lagu sheego ma wanaagsano isagu xaafidkooda waa difaaca aad buu u difaaca isagu hum ladin laa yarquuna waa kuwaan wax tufin oo tufmadu waxay dhaawacaysaa dadka ku tuftaa laleeyahay tamaamu tawakul ma aha inaad mutawakil ahayd tawakulkaa darajaad ah alla tala saaradka iyo alla aaminidda iyo rabbi isku hallaynta ayaa darajooyin iyo martabada kale ah marka tamaamu tawakul baa meesha ka baxahaya oo waa la yaqaanaayo dadka wax tufa inta badan naftooda cajabisa man tacallaqa bishayin wukila ilay haweeney baad ku tufi qur-aan saari xoogoy caafimaadi tufku khayr ha hadlaya tufku khayre soo ma taqaanaan aafaa ku jirta toban baad quraan aan saari oon habar baa kugu caafimaadi taasaa adduunkao dhan la geeyo la sheegi inta adiga markuu laguu sheego koofiyad dheer baaba xidhanba waa ismahadin waxbaad ismoodi inaad aduga caafimaad hayso inaad wadaadaha madaxa kuso adugu ka fiican tahay niyadaad iskala hadli si gooniaad isku qandhuufanaysaa matamisan maa ruqyadu dhibkaasay leedahay waxay dhaawacaysaa tamaamu الtawakul xataa walow kunta raaqiyan ma aha istirqaa iska daa ama almustarqi waa ruuxa dalbahay asaga in lagu tufo ruux xanuunsan weeye asagu maxay xadan allah in buu ilahay tufo bal caafimaad fiiri oo bal isaa igu samee asagoo ka sii daran yahay raaqigiiba haddii la dayn waaye maxaad moodaa wa mustarqigi riwaayada waxay ku dureen jibriil baa ku tufay suubanaha oo nabigaa dadka ku tufay oo hebel baa tufay oo saxaabaa tuftay marka haddii jibriil iyo nebi maxamedba ay dad ku tufeen say oga bixi karaan min damaam tawakul oo laa ila soo gelahayaane waxaa la yidhi jibriil iyo nebi maxamed waxay u sameen libayaani tashriic libayaani alaxkaam اsharciya shay karaaha ah iyuu nabigu samaynayaa xilliguu samay isaga karaaha kuma aha bal way u bannaantahay waa jaa'is waa sunna bilaa karaaha marka libayaani التشhريع لأنه يشرع بالفعل ويشرع بالqول وبالإقرار wuxuu nabigu markuu u sameeyey لبyaan الجawاaز ama jibril u sameeyey لبyaan الشharci والتشhريiع karaahana maha tamuukama dhaawacahayo laakiin intiina kale waa ina haysataa wey الاsتirقاء والرuqية labadu way dhaawacayaan tamaam التawakل waa haddii la riwaayada hore سacيid mansuur waa maxfuuda la yidhaahdo wey وlaa yتطayaruun iyadu bannaankayba iska taallaa tadayurka de maxay asbaab iyo dhacdooyin iyo eray iyo ruux muuqaalkii wax u tiirinaysa inuu dhibka kuu leeyahay war maanta waad kalladee maxaad biilhaysaa waxba kuma soo bixin buu leeyahy saako dhan wax shaqa ii dhiibiyo waxaan qabto mid tookafeeraa iga soo horbaxay reer koonfureedka tookafeere sooma taqaanaa reemiyigu qumay baa saaka iga soo horbaxay ku leeyihi baadidaa la heli maayo maxaa loo saaka mid qumaya igu soo baabariista qolyahan reer magaalka ee dukaanlayda dhalay ka lalaadin hayaan dukaanka hortiisa biyo badeeda ka soo buuxiyeen beerlayda sabuulooyin bay kuu xidhahayaan oo leeyihiin isha ha ku fadhiisato soo ma taqaanaa dumarku astaan hadday leeyihiin lama guursado ay dhahaan baa jirta hadday folkore madowdahay lama guursado hadday fanax hoose leedahay lama guursado hadday cidiya madowdahay lama guursado haddii cidyaha isfiirtaba ku dhici kartee maxaa dhiba jira balaayo kuwa akhrinhayaan balaayo wax walbay baasaysanayaan shimbirahay baasaystaan xayawaanka qaarkiiba qayb baasaystaan guryaha qaarkood bay baasaysanayaan tadayurku midka ugu daran wey walidaalika sayidina mascuud ka yidhi ilaa wayataayar walaakina allaha yudhibhu bاtawakul bini aadan aan taayurayn oon qalbigiisa wax gelaynin adoo iska fiicanoo nabad qabamaad nairobi imaani xanuun baad ka bixi wa nairobi ay lahayd baad leedahay soddon sanaanna weligay qaban habeenkaa nairobi soo galay e la bilaabay soo taqaana aafo wey waxaasoo dhan taayur laga badbaada way adag tahay walaakin allaha yudhibuhu khawaaqir wey hawaajis shaydaaniya weeye markay qalbiga daf soo tiraa durbana iska tuurtaa la doonaya oo tidhaado ilaahay baa haya dilyadayn maqaadir rabbi baa socota waxaan rabbi ii qadaray igu wixii rabbi ii qadarna igafi maaye inaad yaqiinta ku baxsato walaakin allaha yudhibuhu biاtawakul waa inaad durbo soo noqoto oodan ku sii foofin daad laakiin hawsha sii isku beddelaysaa gaalnimo walidaalika xanafiya yidhaahdeen ninkii intuu safar u baxo tuko u dhawaaqo soo noqda faad ka fara man kharaja ilaa safarin fa samica sawta caqcaqin fa rajaca faqad kafaray dheheen baa tukaha iyo dhawaaqay u yaqaanaa safar markuu baxaan soomaalidu qayba kan remiyo kale nink hadduu safro oo saad u dhaqaaqaaba libax erutowrku soo noqonaya libax baad aragtay shabeel baad aragtay mas noqon abees waad soo isku cunhayaa safarkan safar khayraad ma ahayn celiya bay ku hadday garanuug iyo dawace iyo maxay ahan waxyaabihii kale ay hoodaysan jireen ya madad ah madad gadaal buu ka yimide madad suufiyada wadaa anagu maanaan aqoonin oo kaadiya galaarkii waxaasu dhamma suufiya keentay soomaali maysan aqoonin talyaanigu la socday talyaaniga kii buu waddanka yimid baalkaas in la khayraystay la waxaysto suufiya wadda sheekh cabdiqaadir baa isku matale yidhaahdaa marka inaga daya badooda kuwa hawsha qumanee somaali baan ka hadlaya bakaylaha iyo waxyaabaha noocaas doofeyga xataa doofaarka way hodaystaan ma sharaystaan waxyaabaha uun adu la jicin karoo dhan laga farxalan karo way hodaystaan wixii biraadan dhibi asagu xoog badanna waa way sharaystaan waxaasoo dhan marka waa iska aafo reer magaalkuna waaasay leeyihiin waxaasay leeyihin hadda qolyahan gaalada ah guryaha dhaadheer markay dhisaayaan yurub iyo maglabida baan ku arkay lamarka saddexiyo toban lama dego labaiyo toban waa la degi koobiyo toban waa la degi afariyo toban waa la degi saddexiyo tobnaa la degi maayo way sharaystaan ruuxii degan uu ku dhintaa bay ku leeyihiin dabaq dhan waxaad arkaysaa markaad eh, sallaanka raacdo aan lagu leexanaynin dabaqa saddexiyo tobnaad war waa sidii kenidaan ku arko qolyo weydiiye soomaaliya way sharaystaan bay dheen uma degaan wax walba way leeyihiin iyagaa inaga daran kuwa caddaanka dukaamaba u furan iyo meelo waaweyn oo ku xidigiyaan oo ku faaliyaan oo sheekhnimaba loogu tagaa lacagaa lagu bixiyaa balaayay qabaan taayurka marka iska ilaaliya taayurku waa xun yahay shirki baa ku jira asqara ama akbaruu keena waa musiibo wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta macnuhu waxaa weeye xadiidkaani tilmaamay dadka noocaasa inay jannada galayaan bikhayri xisaabin walaa cadaab macnaheedu ma aha ninkii la xisaabay ee jannada galay inay ka fadli badan yihiin si mutlaqa si guud oo dhan walba ma aha xadiidta waxay cadeeyeen dad la xisaabay xisaaban yasiiran oo waxaa jira ka fadli badan kuwaan laakiin darajo iyo manqabaa lagu sin iyo fadli gooni ah ood ku mudan in lagugu tilmaamo ayadoo dhici karto meelo kale in lagaaga khayr badan yahay ubay ibnu kacb waxaa le waa aqrahum likitaab illah mucaad ibnu jabal waa aclamu nnaasi bilxalaali wاlxaraam caliyu waa aqda annaas zayd waa afrad annaas wamaca dalika saxaaba ka fadli baa jira intooda waxaa ka fadli badnaa abubakar iyo cumar baa ka fadliya cumaan in lagugu tilmaamo inaad meel ku fiican tahay ma keenayso inaad dhinacyahoo dhan badna kaga fiican tahay geesinima lagugu tilmaamay waxaa dhici karta inaad tahay bakayl qaraabogoysa oo rufyaana oo ii sheeg maxaan ku daraa yacni meelo kalead ku xumaan kartaa dabcanaha unbaa laga hadla ha qaadina kuwaan in dadko dhan ka fiican yihiin nabiga cadde ale faqaama cukaashatun mixsan baa istaagan alsadi baa istaagay waa saxaabi min asaabiqiin alawaliin miman haajara ilaa rasuuli min maka ka soo jirooda maka ilaa madiina u hijrooday waa miman hahida badran waa badri saxaabigu ayib wuxuuna shahiiday sanadkii laba tobnaad hijrada khilaafa sayidina abubakar qolihii murtadiinta markii lala dagaalamayey biimrati khaalid bin waliid ragga shiiday buu ahaa weliba shaydaankii waagii dambe islaamay ulaxat alasadi mutanabiga baa dilay ooy dagaal iskaga hor yimaadeen faqaama cukaashatu mixsan abu mixsan alasadi baa istaagay faqaala wuxuu ihi udcu llaaha ilaahay ii bari nabi allow an toddobaatankaa kun ee jannada gelaya bikhayri xisaabin walaa cadaab rabbi inuu igu daro nabi allow ilahay ii bari faqaala wuxuu nabigu anta minhum wahada min mucjizaatii calayhi salaatu wasalaam anta minhum adugu ayagaad ka tahay kow ka tahay maxaa yeelay waana ku shahiiday ku tagay suu muslim u ku shahiiday uma qaama rajulu aakhar nin labaad baa istaagay oo ansaareed min alansaar riwaayo kala cadays uma qaama rajulun aakhar min alansaar faqaala wuxuu uhi udcu llaha an yajcalanii min nabi allow anigana ilaahay ii bari inuu rabbi igu daro kuwaasi faqaala suban wuxuu uhi sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaala hormaray ducadii la ajiibahaya maqbuulka ahayd adugu marka soo shaqayso muttafaqun calayh waa laisku waafaqay aruhaytu bidambi raa'i tashiiru rahatin ra'doo la godo ruhayd la yidhaahdo waa rahطin oo la yareeyey rahطin oo la taskhiiriye wey wahum duuna casharati anfusin rahطiguna waa wixii toban ruux ka yar toban nafar wixii ka yar baa le sagaal ama sideed wاlufuq miyaa doonaysa annaaxiyatu wاljaanib waa dhinaca iyo darafta wacukaashatu bidami اlcayni caynkaa la godaya watashdiid اlkaafi kaafkana waa la dhuujinaya wa bitakfiifana waa la akhriyo aan la dhuujinin wtashdiidu in la shidaana afsaxu yaa xoog badan oo caan oo wanaagsan afsaxu yacni ku wanaagsan xagga luqada afka carbeed qaybtan dambe wadaadkan mucjizada nabiga marka wadaadkan asagu nabi allow ilaahay ii bari jawaabo shan ay ka bixiyeen wadaadduhu maxaa nabigu u diiday oo uu yidhi sabaqaka biha cukaasha jamaaca min asalaf waxay mareen oy ka mid tahay cukaasha walaashi saxaabigan walaashi ay la weydiiyey waxay mareen ninkan munaafiq buu ahaa ninkan uu nabigu yii waxaa kaaga hormaray eh, ukaasha munaafiq buu ahaa nabiguna ma doonayn ummadda horta inuu ku facshiro nabigu waa xushood badnaa khuluq baana ilaahay siiyey dadka in kaararka lagu goo laga rifo ammaama almala waljamaahiirna ma qaban jirin allahuma inay daruuro keensata mooyeen wuu afgobaadsaday marka usluub ulxakiim baa la yidhahdaa bay dheheen usluub ulxakiim ninka eh, xakiimka ee eh, caqliga badan ee garaadka badan dhibaat markay hawl degdega qabsato qaab u xalliyuu leeyahay war munaafiq baad hadduu dhow nabigu subalaay kama dhacdeen war naga naga fadhiisaan ku aduu munaafiq baad tahay ninka ugu soomaliyo nabiga af adkaa baa la odhan lahaa hoostaa ninkaan dhihinna hoostuu nabiga ka xaman lahaa waa lagu gaaloobaya halis wey hawsha nabiga laga qaabilo nabigu markasaan dhibkaaba u dhicinba maa maxay waa lagaaga horumari wey haddii asaga loo duceeyena tusbax eh, furmay noqon lahayd nin walba nabaalo anigona masaajidka dhan kulli wixii fadhiye saxaaboo dhan meeshaa fayl baa loo soo geli lahaa marka nabigu waa soo gaabagabeeyey sabaqha beecukaash niman sidaasay dhaheen nimanna waxay leeyiin ma ahe munaafiq ma ahayne waxaa weeye xilliga ayada ah saacatulijaaba taagnayd oo wareegaysa halkii mar waxa ku habsaday ukaashaa ku habsaday faylkii marka waa xidhmay adu jawaab fara baa laga bixiyaa waxaa ugu roon in la yidhaah waa usluub saddan lidariica in nin walba uu yidhaha nabi allow anna ii dar anna igu dar buu hor istaagay saa halkii saxaabigu nabigu u duceeyey waa ka aqbalay inta kalena waa ka aamusay marka sidaasaa u roon lagu daayo jawaabaha dhowrkaa laga bixiya idan macalushaahidku waa maxay ahmiyatu tawakuli cala allahi subxaana wa tacaala ilaahay in la oo la aamino oo la isku halleeyo oon la shakiyin yaqiinan lala yimaado waxaa lagu helaa in jannada aad gasho bighayri xisaabin walaa cadaab aلثaani xadiidka labaad can ibni cabaasin radi allahu aydan waxaa laga wariyay mar labaad baa isagoo kusoo noqon saxaabigii tacliiqa hoosta ku sheegayay ninka la yhahda ibnu cuthaymiin sax ma ah maxaa yeelay waa maxay xadiidku asalkiisa bukhaari ku jiro waa wada tiriyaa warka mutafaq caley nawowi waa ku saxan yahay maxaa xadiidku dhammaantiibaa bihadi اlxuruuf wاlaafaad baa ku jira fii saxiix اlbukhaari waxaan ka ahayn lafdiga laa yarquun hal lafdi iska daya xadiidko uu kaga jiro wax yar inta kalena aan ku jirin bay muxadiiin waxay dhaqan lahayn inu tiiriyaan bukhaari iyo muslim asalka xadiidka hadduu bukhaari wariyo waxaad dhihi kartaa muttafaqun calayh rawaahu الshaykhaani rawahu اlbukhaari wa muslim marka tacliiqa sheekhu shuftu ku qabanayo tacliiq saxa ma ah ayb waxay bukhaariya muslim duwan yihiin keliya waa lafdigaas laa yarquun marka ariiqat culamaana ahlxadii waa maxay xadiidku alfaadan hadda uu sheegaa dhammaan hadduu muslim leeyahay laakiin aslxadii uu bukhaari ku bialfaadin uqra waxaad odhan kartaa muttafaqun calayh rawahu shaykhaan marka tacliiqaas <clears throat> ma sii sax ma أن رsuل اه صل سلم kaana يquuل rasuulku wuxuu odhan jiray allahuma laka aslamtu allow adaan isu kaa dhiibay laka aslamtu adaan kuu hogaansamay wa bika aamantu adaan ku rumeeyey idan alإslaam واliimaan baa nabigu kala qaadaya aliimaanu waa اctiqaadka qalbiga ah markii la kala qaado islaamkuna waa hogaansanka daahirka ah wey ee daahirka aad ka hogaansanto وعalayka twakaltu whada bayt اlqasiid allow adaan ku tala saartay ku aaminay وإlayka laa ilىa hayrika anabtu yaan u noqday oon caabudaya oon u noqonaya alinaabatu waa alأwbaة wالrujuuc ilى اllahi subxaanaه wa tacala maca اlkhuduuci wالtadalul lah wabika khaasamtu adaan kugu doodaya haddaan gaal la doodi iyo haddaan nin gardaran la doodi iyo haddaan dacwo fidinba baraahiinta iyo xujooyinkaad i bartay iyo garaadkii caqligaad i siisay iyo nicmada iyo waxyigaad isaan ku doodaya wabika bidiinika wa bixujajika khaasamtu yaan ku doodaya mukhaalifii yaan kula doodi allahuma acuudu bicizatika allow awoodadaan magan galay bicizatika sharaftaadan magan galay laa ilaaha ilaa anta allahan adigana ma jiro maxaan ka magan galay an tudilanii inaad dhumiso ilalah waa caiiz akiima caiiz xakiim facaal limaa yuriid alla wadaankaa maangalay aad dhumiso anta alxayu allaha nool baa tahay alladii laa yamuutu aan dhimanin waljinnu walinsu yamuutuun jin iyo insina waa dhintaan ma laga fahmaya malaa'igtu inaysan dhimanaynin waa laga fahmi karaa na wuxuu idhi anta alxayu alladii laa yamuut waljinnu walinsu insi iyo jinna waa dhintaan maxaad ka fahamteen malaa'igtu ma dhimataa laga fahmay laakiin waxaa lagu odhan karaa waa mafhuumu laqabin mafhum laqab walaa ctibaara lahu fi lusuul mafhuum laqab weeyo muxamadun rasuulullah muxamed waa rasuulka ilaahay ma laga fahmayaa muuse iyo ciise rasuul ilaahay ma aha lagama fahmayo cabdullaahi waa deeqsi baan ku odhi ma laga fahmaya anugu inaan bakaylahay laga fahmi maayo ayb maxaa yeelay magac la cayimo xugum lagu sheega waa magac asaga unbaa xukum ku sheegta mooye inti kale ka dafiri maysid kana takoori mayso xukumka asaga ah laakiin marka xukumka lagu xidho macne iyo wasfi markaasa mafhuumku la ictibaarinaya saasaa lagaga haddii le waa muctabaro mafhuum laqa muctabara ku jir ila wadaaddo usuuliyiinta ka mid ahba ictibaariyey waxaan le waxaa ka hor yimid mantuuq kullu nafsin daa'iqat kullu shayin haalikun ilaa wajha manduuq cad oo sariixo qaciga ah ku dhuftay feedhaha ku dhuftay idan mafhuumkii laqabka waa iska tegahaya muttafaqun hada lafdu muslim waa lafdiga muslim wakhtasarahu lbukhaari bukhaari baana soo soo gaabiyey xadiidka sheekhu intuu ka rabo waa maxay wacalayka tawakaltu iyo inta hore ah allahuma laka aslamtu wabika aamantu wacalayka tawakaltu wailayka anabtu intaas yaqiinta uu sheekhu sheegay iyo tawakulkiiba waa ku jiraa laakiin hawsha hore u baahan haddee in ay run tahay haddii kale kadabtaa lagu dhihi adaad leeda laka aslamtu wa bika aamantu allow adiga keligaan baan u hoggaansamay adiga keligaa baan ku rumaysnahay aduun baan ku tala saaranayaa dhaqankaada inaad warkaad sheegto uu ka duwan yahy ka bedelan yahay beenaalaad taad beenaalaad noqonaysa oo mushkilo ayib aali xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ayضa qaala wuxuu yihi saxaabigaas xasbuna allah wanicma alwakiil allah nugu filan axad la tala saartan alla ugu wanaagsan qaalaha ibraahim nabilah ibraahim baa yidhi xiina ulqiya fi nnaar markii lagu tuuray dabka ay gaala u tashadeen dabkii maalmaha la shidayo xoradkaa lagu tuuray buu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil alyaqiin ayb wa qaalaha muxamadun muxamed bayr calayhi salaatu wasalaam oo wiilkiisa ah xiina qaaluu markay yidhaahdeen dadka fariinta waday ina annaasa quraysh iyo abu sufyaan iyo ciidankiisii qad jamacuu lakum ciidan bay soo dumeen idiin ururiyeen ee fakhshahum iska jira fazaadahum iimaana iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil rawahu lbukhaari bukhaari baa warshay wa fii riwaayatin lahu riwaayo bukhaari uu leeyay ku timid can ibni cabaasin ka warinaya qaala wuxuu idhi ibni cabbaas kaana aakhiru qowli wlki ibrahim waadhi u dambaysay marka dabka lagu sii tuurayay waxay ahayd xiina ulqiya finaar marka dabka lagu tuurayay xasbiya allah wanicm lwakiil riwaayo kale khariji saxiixayna waxay ahayd kelimadan walu kelimatin waakhiru kalima markii saa loo tuurayna wuu yidhi xasbiya allah wanicm lwakiil dabka markii lagudaf yidhi lugaha la helayna wuxuu yidhi xasbiya allah wanicm lwakiil labada wuu yidhi walu kalimatin waakhiru kalima idan isma bedelin wey yaqiintiisi xilligii la tuurayay ilaa xilliguu dabka gaarayay hal meel buu ku taagnaa wey maxaa yeele marka hore aad isar adkayso inta hore lagu waday lagu soo riixaayo aad isar adkaysaa laga yaaba xasban allahu aad wado marka laakiin leexada lagu keeno aad tir niman yaho dee maxaad dilaysaa soo ma dhici karta marka u dambayso wuxuu isku inuu wuxuun badbaadsado abada nebilah ibraahim xasbiya allah min bidaaya ila اnihaaya ilahi baa u jawaabay qulnaa ya naaru kunii bardan wsalaama cala ibra waraaduu bihi kaydan fajacalnaahum alahsariin marka kaana aakhiru qowli ibraahiima ibraahim wadhiisu u dambaysa waxay ahayd xiina ulqiya fi naar xasbiy allah wa nicma lwakiil waa kelima aad u wanaagsan laakiin waxay ku xidhan tahay alyaqiin intaad ilaahay taqaano baad isku hadlaysaa tawakulku iyo yaqiintu waxay ku xidhan yihiin aqoontaada rabbi u leeya wa tacaala biasmaaء اllahi wa sifaatihi intaad ilaahay ku ogtahay ee ku taqaano ee qudradiisa cizadiisa sharaftiisa naxariistiisa intaad alla ka taqaan ama aad caabuddo ayaad aamintaa ood yaqiinsataa sadad ibn qayim wuxuu yidhi ibnu taymiya waxay yidhaahdeen dadka ugu tawakulxan adduunka waa qadariya iyo jahmiyo alqadariyatu wاljahmiyatu wa aqalu الnaasi tawakulan cala اllahi wa yaqiinan fi diin اllah maxaa yeele ilahayba ma yaqaana asmaadiisa qaybay dafirayaan sifaadka bay inkirayaan qudradii rabbi bay ka hadlahayaan mashiadiisa bay qaybinayaan oo qaybna dafirayaan qaybna ogolaadeen awooddii rabbi bay kala dhantaalayaan idan inta aad ilaahay subxaanau wa tacaala taqaan ayaad tawakushaa ood isku hadlaysaa ood aamintaa dad jaahil bilaahi ba tahay maxaad cuskanaysa habartii tilown sheekhabelow ilahay hagu hadlaynaya adhiga u xirsi xidhin baad noqonayso habarbaa iyadoo la xusu meel degtay baa leexayntii baa xero dhaaftay wadaad mahrib u taagan bay tii sheekh cabdiow adhig lama hayee bal u xirsidh bay tii u ducee wuxuuhi ilaahay baa soo dhowaynaa aan tukada ii kaada war ilahay ugu hadlayna adhiga u xirsidh bay tii markaa dee bani aadam bay aaminaysaa tawakulaysa illa allaba ma taqaane bani aadamkaabay taqaanaa waxay fahmaysaa allah subxaana wa tacaala alraabi xadiidka afraad can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can nebi sal slam qaala subanu wuxuu yidhi yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya aqwaamun qolyo afidatum laabahoodu iyo qulubtoodu ay tahay milu afidati tayri shimbiraha qulubtoodoo kale rawaahu muslim qiila waxaa le macnaahu waxaa weeye mutawakiluun shimbiru maxaa lagu yaqaanaa waxba ma kaydsadaan shimbir kayd ma dhigato kabajaanka ay shalay soo urta meel dhigan mayso masegadaay meel cidlaa ka heshay meel ma dhiganayso afkay ku dhufan way duuli way dheelma erutin way soo kallihi meesha rabbi wax ka siiyay arkaysa ilaahay bay isku xidhhayaan wey wax kayd la yidhaahday iyo u diyaargarow masaa'ib soo soctay abaar soo socotay iyo howlu taalla ma ah allihii abuuray bay u jiqjiqdhihi aroortina way kallihi wayna soo dheelman waa la yidhi waqiila may waxaa l quluubuhum quluubu tayr aqwaamta waa maxay xaggay ka shabbahan shimbiraha waxay ka shabahaan xagga tawakulka waa uu soo hormaray sheekhu waxay kaloo ka shabihi karaan quluubuhum raqiiqa way qalbi jilicsan yihiin shimbirtu way qalbi jilicsanta waa xayawaan aad u qalbi jilicsan naxariis badan wey dadka aad u naxariis badan ee ummadda u nugul ayaa ay sidaa yee ayaguna jannaday gelahayaan may waxaa ka fiican la yidhaahdo quluubuhum mila afidati اطayri fi اlkhawfi wاlkhashya makhluuqaadka ilaahay abuuray shimbirta ugu fulaysan u fiirsada rucbiga xayawaanka u fiirsada xayawaanka ugu fulaysan ee ugu cabsi badan ee u didma badan waa shimbirta addoommo say shimbirtu oga cabsato waxyaabaha dhiba alla ooga cabsadaya jannada galhaya wey macnahaasana ka fiican haddii la diido macnihii tawakulku waa iman doono oo aan gaari doono sheekuna keeni doona oo haddaad ilaah u tala saarataan say shimbirtu u tala saarato larazaqakum kama yarzuq الطayr taqduu khimaasan wataruuxu biطaana jannada waxaa geli doona aqwaamun afidatuhum milu afidati الطayr sheekhu marka wuxuu ujeedaa tawakulka saasuu baabka ugu keenay shimbirtu ilahay bay tawakushaa wayna cabsataa addoonka marka ilaahay ka cabsada say shimbiruhu uga cabsadaan oo kale ay xayawaanka dhiba oga cabsadaan alla ooga cabsadaiyo cadaabkiisa ayaa jannada gelaya inama yakhsha allaha min cibaadi اlculamaa markaa lamcaan noqonaysaa alkhaamis xadiidka shanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacaala can أنhu غaزى mعa rasuuli الlah cafwan wuxuu sheegay أnhu غaزى inuu la duulay maca nbi nabigu la duulay buu sheegay qibala najdin xagga najd ay u duuleen madiinay ka duuleenoo dhulkii reer khatafaan iyo reer juhayn dhulkii koray u duuleen oo aan dusha ahaa daat الriqaac in la yidhah way iman doontaa meesha ayada falama qafla rasuul الlah rasuulka ilahi markuu soo rogmaday oo uu soo noqday duulaanka uu ka soo noqday qafla macahum waxaan ka booday afla jaabir waa la soo laabtay macahu maca asxaabi rasuulilah faadrakathm waxaa haleeshay alqaailatu faadrak waxaa qabato waxaa dhici karta in nabigu markuu soo noqday ayay saxaabadii la soo noqdeen ama markay soo noqdeen buu nabigu la soo noqday macnuhu waa dhici karta laakiin jaabir ha loo daayo faadrakathm waxaa saxaabadii nabiga qabatay alqaa'ilatu qayluushigii duhurkii in la qayluusha xilliga qoraxda kululaato in la seexdaa la yidhaahdaa qayluushiga fii waadin tog kaiir اcidaahi geed qodax badan cidaahu waa geedka quraca ama un maraaga ama galoolka ama cadaada wixii un geed hoosna leh hadhna leh qodaxna cidaha layska yidhaahdaa fii waadin togoo kaiir اcidaahi qurac badan ama sogsog badan waxaa tidhahdaba nimba macmuul ku sheegaaye fanazla rasul la rasuulka ilaahay baa degay watafaraqa الnaas dadkiina waa kala tageen yastadiluuna bishajari geedaha maadaama geed hal geed ummadda qad aan la helaynin nin walba qoraxdun ay kulushahay nin walba geed buu tegey wanazla rasulla rasuulka ilaahi baa wuxuu degay taxta samuratin qurac weyn samuradu waa quraca weyn ee aad u weyn baa samurada la yidhaahdaa ayib qolyana way cagsiyaanoo waxay dhahaan waa midka yare tin caska ah waa la cagsiyaa laakiin sida loo badaa samura waa alcidaahu alkabiir aw alcadiim waa quraca weyn facallaqa bihaa qudhicii ama samro nabigu wuxuu ka lalaadso ku xidhay sayfahu seeftiisa waa nimna waanu seexannay nawmatan hurda culus baanu galla wey nawmatan waa tankiirku waa litacdiim aw litakdiir ruux soo daalay oo xilli dheer soo socday oo xilli qoraxda kuulusaa geed hadhacay hurdo wuxuu galayaa uus waxba dareemaynin ruuxa hataa ku gaalaya uu kusoo dul istaagi karo fa idaa rasuul rasuulka ilaahayba yadcunaa noo yeedhayaba waidaa cindahu caraabi nin remiyaaba nabiga ag taagan ninkaas in la odhan jiray hawra ibn اxaari bay riwaayada bukhaari sheegtay hawra ibn اxaari faqaala wuxuu ihi ninkii remiiga ahaa faqaala nabigu wuxuu idhi ina haada saxaabadu ma ogo marka wixii dhacay lama socdaan nin walba geed buu qoraxdii ka hoosgalay hurdaa la galay waa la daatay dacati badan daal badan baa saxaabada hayay nabigoo u yeedhay bay ku tooseen ina hada ikhtaraa calaya sayfi ina haadaa midkan remiga khawrat bn xaaria ah ikhtaraa wuxuu siibtay sayfii seeftadii buu siibtay calaya anuu ila baxay wy seeftii buu ila baxay un iska dhaaf soomaali ahaan wa ana naa'iman anoo jiifa fastayqatu waa tooso waa baraarogay wahuwa fii yadihi saltan wahuwa seefkiioo seefti wahuwa seefta oo fii yadihi gacantii remiga ku jira saltan galla'aana seeftoo galka laga bixiyey oo gacanta uu ku hayo unbaan ku toosay waa qudr ila ilah baa ka manciyey faqaala wuxuu idhi man ymnacuka muxuu oga baahan yahay nebi maxamedoo gaalo dhan raadinayso oo ninkii dila boqolaalangee la siin lahaa boqornimana loo magacaabi lahaa yuu intuu seef la baxay yuu nabiga la dul taagan yahay oo leeyahay kaa celinahay umaa ku dhufatid waa manci ilaahay waa qudra rabbaaniya ilahay baa nabiga isdifaacinaya wallahu yacsimuka min annaas man ymnacuka minii yaa iga kaa celinaya qultu allahu aaaa saddex jeer buu leeyah man ymnucka min nabiga uu leeyahay ilaahay baa iika cellay walam yucaaqibu nabigu muusa ninkii ciqaabin caraabiga ahaa wajalasa waana iska fadhiistay muttafaqu calayh wa fii riwaayatin waxaa ku yimid qaala jaabir wuxuu ihi kunaa maca rasuulilah rasuulka ilah baanu la soconnay bidaati riqaac horaana waxaynu soo marray qibla najdin baynu soo marray meeshii daat riqaac la odhan jiray daat riqaac waa inaga soo marray waa duulaan lagu baaba'ay oo saxaabadu kabala'aan ahaayeen kabi baa ka dhammaaday markaasay dharkood intay jexjeexdeen bay lugaha ku marteen markay lugihii ay mudhxeen oy biyogasadeen ayu muusa alashcari baa ka sheekeeyey duulaankaasaan raacay buuhi markaas anagoo toddoba'a ah, yaan hal riti yaan wadaagaynay buuhi oon ku muurgaysanayn ku kallaytamayn anaa ritiga gaadisan muddo ku yar socon ku kala waa la isbedelayey lugihii baana mudxay buui ciddiyihii iga dhilidaybu maalinka aniga ciddiyihii lugaha iga baxay turanturadii iyo sulloowyadii iyo dhagixii ku dhacahiyey iyo dagaalkii lugahoo dhan baa i mudxay iga daatay dagaal aad ay ugu baaba'een bay daatu riqaac loo bixiyey dagaalkii karinlaha ee karmaha iyo maryaha yararka lugaha lagu duubtay wey kaba darto faida ataynaa calىa shajaratin geed markaanu soo maro daliilatin hadhac ah oo hoos leh taragnaha lirasulla rasuulka baan oga tegaynay fajaءa rajulu baaya min almushrikiina mushrikiinta ka mida ah، ninka haddaynu soo sheegaynay khawrat bn xaaris haa weeye wasayfu rasuulilaahi sayfta nebi maxamedna mucallaqun laga lalaadsay bishajarati geedkii uu nabigu hadhsanayey fakhtaradahu markaasuu siibtay gaalkii faqaala wuxuu ihi takhaafuni so igama cabsanaysid kulle waad iga cabsan soo maaha sayfta buu gilgelahaya qaala nab wuxuu laa maya kaama cabsanayo idan waa maxay waa quwat اlyaqiin wاtawakul cala اllahi subxaanaه wa tacaala hor mayaan wada hadallo maxaa yee aduu af somalia baad bilaabi lahayd adoo jiif haddii seef lagula kor istaago miyaad iga cabsanayn haddii yaan cabsanayn bani aadam baan ahay maxaad igu dilaysaa baad bilaabiyo dood abadan maan wada hadallo miyaad waalan tahay miyaa lagu maray soo hebelkii fiicnaa ma tihid qaal wuxuu ninkii iyo nabigu wuxuu ihi laa maya kaa cabsan maayo faqaala faman yamnac wuu yaabay remiygii la mushrik buu ahaaye nin keligaa oo seebtiis inaad haysato wax ciidanoo la joogo uusan jirin gacan maran haddana lemaya kaa cabsan maayo faman yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya buui qaala subux allah ilahay baa iga kaa filan wa fii riwaayati abi bakr alismaaciili fii saxiifi mustakhraj cala saxiix buhaari weeye kitaab wuxuu leeyahay abu bukhaari ku dul takhriijiyey buu leeyahay oon weli la daabicin bal waa mafquudba aminka lama hayo qaala wuxuu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya iga kaa difaaci qaala allah alla weyna igu filan waxba sheegi mayso addoon qurnaad tahay qaala wuxuu yidhi saxaabigii fasaqata sayfu min yadihi seefti baa ninkii gacantiisaba ka dhacday riwaaye kharija saxiixayn jibriil baa laabta ku dhuftay ilsma arkay asagoo yahay ma yamnacuka istorinaya afeeraha laga garaacay seefti baa ka fakata nabigaa qaaday calayh isalaatu wasalaam faahada rasul rasuulka ilahi baa wuxuu qaatay asayfa seefti buu qaatay faqaala wuxuu uhi man yamnacuka minii aduu ya ka celinaya hadda faqaala kun khayra aakhirin asagoo allah ma dhihi karee laatiisubi lama sheegi karo allah ma dhihi karo ilahay iskuma kolsoonaba de waa mushrik laati iyo cuso hadduu sheegay iyo manaati iyo isaafi naailana nabi maxamed taasuba ka cadhoodaaba marka melgii baa geli marka waa inuu dhaho nabi allow nin fiican baa tahaye bal seefta dhig faqaala wuxuu kun waxaad noqotaa khayra aakhirin seef axad qaada ninka u fiicnaan noqo ha idilin ha idilin waa calacalahaya ha idilin waa cataabahaya faqaala nabigu wuxu uhi tashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysaa alla mooy axad kale inuusan jiro xaq lagu caabudo wa annii rasuul anuuna aan ahay rasuulku rabbi soo diray farrinta diineed waday qaala wuxuu laa ma qirahayo hadda mushrik baan ahay walaakinii ucaahiduka laakiin waxaan kula ba axad ilahi waxaan ku gelahayaa allah uu qaatay laka dib dambe inaan kula dagaalamin walaa akuuna aanan noqonin oonan soo raacin maca qawmin yuqaatiluunaka qolyo kula dagaalamin inaanan soo raacin oonan kugu taagerin baan ballan qaadi anaguna aanan kula dagaalamin markuu calacalay fakhallaa sabiila nabigu waa iska sii daayey fakhallaa sabiilu jidkiisiibu nabigu ka leexday oros ka tag buuri riwaayada eh, fii saxiix bukhaari idhab lishanika oro dantaada aad oros ka tag faataa asxaabahu tolkii reerkoodubu u tagay faqaala wuxuu yidhi ji'tukum waxaan idinka la soo kulmay maanta wixii ugu dhacay min cindi khayr الnaas aadama axadka u khayr badnaa asxaabu sir wlmaqaazi waxay sheegeen in asagii turkiba ay islaameen hawshii buu ka wuxuu la kulmay kadib way islaameen riwaayadan marka khawrat <clears throat> ibnu xaarit uu ku jiro iyo riwaay saaxib lmaqaazi ay sheegeen sida waaqidi iyo ibnu isxaaq waxay inay kala duwan yihiin oo ninka saxaabadu guulguulayaanna waa nin kale kanna waa mid kale ay tilmaamayaan iyagu lakiin hadda xadiidka waxaa ka muuqato inuu hal nin isla yahay waa ka muuqato qowluhu nabi uu yidhi saxaabigu faqafala ay rajaca wey qafalaad arto alqufuul huwa alrujuuc wاlcawdatu wاlcidaahu waa maxay waa ashajaru اladii lahu shawkun cidaahuna waa geed walboo qodaxa leh ama galol ha noqdo ama qurac ha noqdo ama cadaad ha noqdo ama jaleefan ha noqdo ama ha noqdo qansax iyo wixii laalma ama qaydar ha noqdo wixii geeda uun qodaxle ayaa la yidhaahdaa waxaana loo badan yahay inuu quraca marka hadda ay tilmaamayaan ciddaha ama samurada ku qorto suuradiisa aad raadiso quracee baa kuu soo bixi iyo galoolkii wsamuratuna bifatxi siini wadami lmiim siinkan waa la kordhabayaa miinkana waa la godaya ashajaratu min aطalxi waa geedka quraca aطalxu waa quracka inagu naqaano aطalxu waa geedkaan qurac u naqaane abqada leh ayib ama galoolka waxaad ku sheegtay isagoo abquu leeyahay wa hiya alcidaam waa midda waaweynoo min shajar اlcidaa waa geedaha waaweynee geed qodaxeedka geedaha u waaweyn baa la yidhahda samuruu sheekhu ku leehay waاkhtarata sayfana ay sallahu wuu siibta woo fiyadda isagoo gacanta ku haya gacantaad ku hayaad siibaysaa waa soo qaaday marka hore seefta markaasaad kaa dhuufanay galkiina gacan baad ku haysaa seeftana gacan baad ku haysaa saltan ay masluulan la siibay oo bifatxi saadi wa damiha waa in la godo ee la kordhabo saadka in la godona way bannaanta sultan la yidhaahdo iyo saltanba waa saxbu ku leeyahay ayib alxadiiث السادس ha inoogu jooga in sha allah wallah subxaanaه wa taعaalى aclam